Thank you. wacan saaxiibayaal darkiin meel ba aad joogtaan waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal oo goraan ah oo kale aad ka maqashaan raayaha kulmiya magaalada tan muqdisho mar kale wacan saaxiibayaal waa barqatal adaha taarikhdan waxay ku beegantahay tahay sideedlabaatanka februaayo sanadku waa labaatan qodobada ogaal haddii aan la yaraado aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka socda dagaal ku dhow muddo bil ah wararkii u dambeeyey ee saakay mar kale dagaalka ka qarxay magaaladaasi aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan duqa muqdisho oo sheegay inaan loo dulqaadan karin iska horimaadka ciidamada amnigu ay ku sameeyaan magaalada muqdisho kadib dagaal khasaare geystay oo xalay ka dhacay isgoyska sinay wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in dowladda soomaaliya ay sameynayso qorshe cusub oo lagu caawinayo dadka barakacyaasha ah ee ku barakacay gudaha dalka qodobada kale oo degeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya kooxa falastiiniyiin oo danta galbeed ku toogtay nin israa'iili ah iyo koonga dimuqraadiga ah oo lagusoo oo lagu weeraray diyaarad heerokabtar ah oo ay leedahay qaramada midoobay qodobadaas iyo dabcan wixii hore inagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan xubnihii joogtadaha ah waad barnaamijka kaga barateen qayb ay ka yihiine uu u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijka ogaal dhexeeyayo dhan kastaba wadag weeye digi soomaali kiilahow aan ku wadaadhagni kaalay dalkuna dalkuna dalkuna waynaga dhexeeyayo dhan kastaba wadag weeye dhig soomaali kiilahow aan ku wadaadhagni kaalay yeah, yeah. dhulka hoyo iyo ciidda daydiyo oo karuurkeedadhaqankiyo oo islaamkiyo dhulka hoyo iyo ciidda dhaydiyo oo karuurkeeda kan eedan agtay dhaymantiyo nimcaga taalla waxaan eeeebba noo dhigay shisheeyan oo ka dhuranaya waa ina aan ka dhacsannaa dhir irsan eedan agtay dhaymantiyo nimcada taalla waxaan eeeebba noo dhigay shisheeyaha waa inaan ka dhacsannaasoomaalahay dhammaantiin kala dhumashada daaya dhufaysyadah kalageliinasoomaalahay dhammaantiin kala dhumashada daaya dhufaysyadaha kalageliina aniga waa laysku dhaqayaa eh. heeskaasi dhegeystayaal wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal soomaaliyana oh. kii kala gegima ina kala geeye anna gamas e kugu masiixi aad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ayana kii kala gegima ina kala geeye gormago-anin gegan iyo allow geed qalale kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtiya ku taa goobta laga leexday gisi wayaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola tiirtee dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye kul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin

dhegeystayaal markale waxaan wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaawnay barnaamijka ogaal laasxaanood ayaan ku bilaabayna magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka soconaya dagaal xoogan saaki markale halkaas waxaa ka qarxay dagaalkaas oo khasaare kala duwan geystay muddo saddex toddobaad oo bil ku dhoweyo dagaalkaasi soconaya dagaalku saaki ayuu mar kala qarxay ilaa iyo xalay saqdi dhexna waa uu socday khasaare kala duwan ayaa jira oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay balse weli waxaa la soo warinayaa in bariga magaaladaas ay dhinacyada dagaalamaya ay isku hor fadhiyaan khasaaraha ma tirada rasmiga ah ee la dilay ama dhinacyadu eh, ay iskala gaarsiiyeen oo wararku waxay sheegayaan sidoo kale dad shacab ah in madaafiicdu ay gaartay magaalada laascaanood eh, isbitaalada magaaladaasna tiro dad dhaawacyo ah ayaa la gaarsiiyey haddaba cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan laascaanood ayuu ku sugan yahay goordha waxaan wax ka weydiiyey xaaladda magaaladaas iyo sida jawiga iminka uu yahay aada iyo aad baad umahadsan tahay eh, adigio sidoo kale tuwa salaamaya dhegeystayaasha radio kulmiye eh, walaale haddii aan ka hadalno amaan kaaga waramo dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacay afar labaatanki saac ee lasoo dhaafay eh, runtii horta labadii maalin ayayna weedaaratay waxay ahaayeen labadii maalin amaan idhaahde labada maalin ee ugu dagaalka adkaan markaan ka hadlayno xaalada magaalada naas axaanood laakiin eh, haddii aan maanta fiirino dabcan eh, abaare shantii iyo konton daqiiqo ilaa iyo konton iyo sideed daqiiqo meelahan ayaa markii saacaddu ay ahayd ee salaada subax la tukaday ayaa ah, ciidanka maamulka somalilan waxa ay weerar aad u xoogan marka ay kusoo qaadeen ciidamada deegaanka eh, dagaalka markii ugu horeysayba waxa uu ka qarxay saaka ee eh, galbeedka magaalada halka oo runtii somalilan u ahayd eh, meelaha ugu muhiimsan oo marka laga hadlayo sahayda milatarigeedu uu helo oo halka ay usoo marayeen marka waxa soconayay xoogaga deegaanka oo marka iyaguna doonayay in ay kala saldhiga gooja cade la yaraad ku yaala galbeedka magaalada iyo waxyaabaha soo gelaya marka taa ayay ciidamada somalilan waa ay ka wada heleen marka waan socotay xaqiiqdii ilaa iyo xalay wixii ka dambeeyey sagaalka fiidnimo waxaa socotay isu diyaargarow iyo sidoo kaleeto in markaa cid walbaaba ay xidhato aagga magaalada ka joogto iyo goobaha is leedahay waa lagaaga imaan karaa marka waxaa hadda dagaalka intiisa ugu badan xoogiisa uu markaa ka soconaya galbeedka waxaana ciidamada somalilan ay weerarka xoogan kusoo qaadeen dhinaca galbeedka halkaasi waxa ay halbowle muhima u tahay isku xilka ciidamada gooja cadda jooga ee somalilan gooja cadda waa saldhiga ugu weyn ee ciidamada maamulka somalilan ay ku leeyihiin goboladan soolsanaag iyo cayn la isku yiraahdo marka halkaa waxaad moodaysaa in dagaal midnimaaha ay ku qaadeen ciidamada somalilan walow hadda ilaah aan helayo ay sheegayaan ilaa iyo hadda inaanay u gelin in ciidamada maamulka somalilan ay soo dhaafaan mm. markii saaka dagaalku ka dhacay oo weliba si aada ugu dhow eh, goojacade mm. waxaa kaloo wararku ay sheegayaan eh, aan helayo iyaguna mahad cambaarsho oo ahaa runtii eh, taliyihii dadka todobaata ee ciidanka maamulka somalilan kala mm. soo jeedo deegaankan sool oo isagoo ku dhis maalmo ka hor muddo badan oo ay odayaasha dhaqanka iyo garaadada isku dayeen in markaa halgan halgankan oo qaybka noqda uu diiday kaanka weerarka waxaa la werinayaa in isagu uu hogaaminayo qeybta toddobaad ayuu madax ka ah dalkiisa iyo hubkiisa inta badan dawaankan waxaa la wareegay ciidamada markaa s c ama aan iraahda xoogaga deegaanka ka dagaalamaya marka dagaalka ilaa iyo hadda waxa uu xaaladiisu tahay way adag tahay in wararka dhabta aad ka hesho laakiin ilaa muhiimka ah ee aan la hadlay waxay ii sheegeen in dagaalku uu adag yahay mm. laakiin nasiib wanaag sida ii sheegayaan aanan weli dagaalka la kala daafin goobtii waayahay muddo bil ku dhawaad ayaa la dagaalamayaa goobtii dagaalkuu ka qarxay ee bil ka hor ayaa lagu dagaalamayaa maxay tahay sababta loo kala awood ronaal ayahay oo dhinac dagaalku u dhici laya eh, aadbaad mahadsan tahay runtii horta aan mid kuu sheego oo hadeertaan aan kula hadlayo horta waxaa joogsaday eh, dagaalka ciidan magaalada lagu garaacay kaasu iskama joogsan waxaad ka hadli kartaa dagaalka ka fogaadeen magaalada marka baa daraadeed u suurtageli ladahay ciidamada maamulka somalilan in magaalada ay buqeeyaan waxaa kaloo jirta hade in ciidamada deegaanka ku dhowda hadda ay hub culus ay heleen oo mararka qaar runtii markaan dadka ka hadalno mararka qaar ciidamada somalilan xitaa aanay u suurtooba in madaxay kula soo qaadaan tusaale dagaalkii dhacay lixii labaatankii bishan ilaa i shan bishan dhacay waxaan ku xaqiijin karaa in saldhigyada ugu muhiimsan ee ciidamada somalilan ay ku leeyihin yihiin gooja cadii meelaha lamidka ah ay hataa kubkii weyne qaarkood laga daaburay oo meel buxun la yidhaahdo oo marka dulaadka ka la geeyey marka ciidamada deegaanka laftirkooda hadda faryar ma qoraan markii hore runtii duqayno xoog bay magaalada ay u duqaynayeen ciidamada somalilan laakiin hadda maadaama magaalada uu soo galay hub culus marka waxaad moodaa in somalilan taasi haddaana u suurtoobaynin shalay iyo daran magaaladu ma suurtoobin wax duqayn ah waxaana xusin mudna intii iyo shan kilomitr dhul ku dhow laga qabsaday ciidamada maamulka somalilan muddadii uu dagaalka soconayay waxaa kaloo jirta gooja cadde ee sida la ogyahay waa saldhiga ugu weyn ee ciidamada somalilan ay ku leeyihiin deegaankan marka lama tirayo in maalin gudaheed iyo wax lamida lagu qabsan doono haddii aanay wax kala isbedelin waxaa kaloo jira la ii sheegayaa in ciidamada gurmud ahaa oo maamulka somalilan gurmud u ahaa oo dhinaca gurco iyaguna ka yimid in jidka loo galay halkaana dhaawac iyo dhimasho badan ay kasoo gaartay ciidamada badan maamulka somalilan marka eh, waxaa kaloo jirta in saraakiisha eh, ugu sarsanaysa ciidamada maamulka somalilan si gaara ah intaytal bootan la yidhaahdo oo isagu hadda qaabilsan qeybtaas eh, si gaara ah laba tobanaad uu xaleyba sheegay in uu dagaal qaadayo marka marka laga hadlayo magaalada waxaad moodaa inta ugu badan gobolka sool waa lagasoo laga soo adkaaday ciidamada maamulka somalilan tusaale baraanfurunta dagaalka tegay maalin ka hor waxaan maray runtii dhul ugu yaraan adigu muwaadiniinta gashan kilomitr ka badan oo lagala wareegay ciidamada maamulka soomaalida marka waxaad garan kartaa dagaalka iyo baaxadda uu la egyahay laakiin hadda marka aan ka hadlayno dagaalka maanta soconaya waxa uu inta badan aad mooda in ciidamada maamulka somalilan ay difaacanayaan saldhiga goojacadda goojacadda ugu yaraan sadex albaab ay ka fadhiyaan ciidamada deegaanka marka waad waxaa furan oo kaliya waa hal albaab kaasna eh, waa ugu qudhiisu ma aha mid eh, eh, xitaa ugu dhawaan karo ama dhaawacoodu xitaa si dhow ay markii hore si ay ula baxsan karaan ama ay laamiga u saari karaan halka markii hore wadadaasu aanay wax ka yar tusaale ahaan toban daqiiqa ay ku qaadan jirtay in laamiga dhaawacoodu iyo dhimashadoodu ay laamiga ku dhacaan oo intaa toban daqiiqa wax lamida ah, wada rafay kusoo soconayaan laakiin waayahay marka ugu dambeynta cabdiwahab khasaaraha maanta dagaalku ka dhashay ma loogyahay laascaanood magaalada ma jiraa wax dhaawac oo la keenay ama dhimashadu maxaa lagu qiyaasi karaa horta waa mahadsantah walaal dagaalka kolle waa xilli hore xitaa eh, runtii eh, saraakiisha eh, golaha dagaalka jooga ayaanay suurtagal ahayn inaad la hadasho dhinaca aan hadda aniga shaksiyan xogta inta badan aan ka heli karaa waa dhinaca eh, dadka deegaanka eh, marka hadda khasaare buuxa kuma siin karo eh, mararka qaarna suurtagal ma aha in ama layma ogolo in aan faahfaahyo waxyaabaha qaar laakiin waxaan ku sheegi karaa laakiin khasaaro uu jiro khasaaraha laakiin baaxadiisu dhawle dagaalka saasan buu qaraxay ma xaqiijii karo intuu leegyahay laakiin tusaalahaan waxaa jirta warar iga soo gaaraya dhinaca ciidamada maamulka somalilan iyo baabuur la dubay iyo ceenkaas oo kaleeta laakiin waa war aan ku raad joogo oo aan hadda aan ku dhihi karin waa waa waa buuxa boqolkiiba boqol waa laakiin dagaalka khasaaro waa uu leeyahay dhinaca kale waxaa xusid mudan oo inay fahmaan dhegeystayaashana radio kulmiya ee eh, tusaale ahaan dhaawaca markii hore magaalada laascaanood laga soo qaado waxa uu soo marayaa wado raf ah oo tusaale ahaan aniguba aan mar maray oo baabuurta aadka u dheeraysa ay lix ama wax ka badan ayay ku jiraan laakiin hadda maadaama inta badan dhulkan laamigan garawa iyo isku xira laasacanood laga qabsado lagana wareega ciidamada maamulka somalilan eh, aad bay hadda eh, dadka deegaanka dhaawacooda ugu fudud yahay oo ay si fududna waxay kusoo gaari karaan magaalada garawa marka eh, waxaad moodaa boqolkiiba lixdan wadadii rafka ah la mari jiray hadda waa dhamaatay oo eh, xitaa dhaawacood ayaa hadda sida usoo gaaray waayah dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa qof ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana uu faahfaahin ka bixinaya dagaalka lasaanood oo muddo bil ku dhawa socdo wararkii u dambeeyan waxay sheegeen wili dagaalkaasi inuu ka soconayo bariga iyo galbeedka magaaladaas oo weli ay is horfadhiyaan dhinacyada ciidanka somalilan iyo ciidanka dadka deegaanka ee s ee dirirtu ay ka dhexeyso markana gobolka banaadir ayaanu kusoo noqonaynayo gudoomiyaha gobolka banaadir aan duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa xalay waxa uu gaaray isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho halkaas oo xalay ay ku wada dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa amniga ah caasimadda tiro dhimasho ah ayaa jirta oo ku dhawaad san qof ayaa dhintay oo dad shacab ay askartii dagaalamay ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay gudoomiyaha degmada yakshiid ee gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa arrintan si carali kaga hadlay ugu horeyna wuxuu ka tacsiyadeeyey eh, khasaaraha ka dhashay iska horimaadka dhexmaray ciidamada wuxuu sheegay inaanaan loo dulqaadan doonin in ciidamada amnigu ay israsaaseeyaan balse ay tahay shaqadooda oo keliya inay amniga ilaaliyaan isagoo arrimahaas ka hadlay duqa muqdisho waxau yidhi awalan waxaan halkan tacsi uga diraynaa dadkii soomaaliyeed ee maanta halkaani shidantigii ka dhacay ku geeriyooday oo shacabka ahaa iyo ciidankii ku dhintay intaba innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaan leenahay waxaan joognaa iskuuska siinaay oo aan ku soo baxnay annaga iyo maaragtay taliyayaashii ciidamada booliiskii iyo nabad sugiddii iyo guddoomiyaashii degmooyinka gobolka banaadir qayb ka mid a ah iyo gudoomiye ku-xigeenkaygii amniga ee siyaasadda mastarebo iyo dhammaan saraakiisha halkan taagan runtii waxaan la danqanaynaa shacabkii ayagoon waxba galabsan halkaanay galabtii wax ku gaartay ay ku gaareen oo runtii dhaawacyo iyo dhimasho intaba ay dhacday iyo guddoomiyihii degmada yaaqshiid oo isaguna dhaawac ku gaaray iyo ciidankii labada dhinac intii nooga dhimatay intii ku dhaawacantay intaba waxaa waaye waxaan leenahay allah naga wada sabar siiyo intaa kadib runtii way waynugu badatay dhacdooyinka noocaana waynugu bateen loomana dulqaada kara runtii maalin kastaba qof iska berii ah oo aan waxba galabsanin inuu xabad ku dhinto waa nasiib darro weliba adigoo rabta inaad naf badbaadiso oo ay hadafkaad u joogta halkan uu yahay inaad naf badbaadiso inaad naf kala goyso waa runtii waa nasiib darro marka insha allah dib ayaa laysugu isugu laaba doonaa arrimankaasn un xal ayaan u raadi doonaa haddii ilaah yidhaahdo qodobka labaad runtii dhacdada meeshaan ka dhacday xanuunka badneeday kulli ciidankii halkan joogay ama buliisa lahaa ama ay adiga kaloo amniga iskugu jiraan kulligood xabsigaa la wada geeyey baaritaan ayaana lagu jiraa c i d ayaana lagu wareejiyey iyo maxkamaddii ciidamada qalabka sida xeer ilaalinteeda iyo ayaa lagu wareejiyey waxaana rajaynayaa inay dadkaasi cadaalad ay helaan ayaan rajaynaynaa waxaan rabnaa dadkii walaalahayna ahaa ee halkaani dhibka kula dhacay annagoo la kurboonayno lana murugoonayno ayaan saacaddaani waxaan halkan u nimid inaan uga tacsiyeyna dhibkii dhaawicii iyo dhimashadii ka dhacday halkan iyo meel kasta oo dhib ka dhacayba marka sidaa darteed waxaan rabnaa oo aan ka wada hadalnay aniga hay adihii amniga in dadkaasi dadkii wax u geystay laasim la marsiiyo habkii sharcigaa in la marsiiyo oo aan loo jixinjixin kulligood hadda xabsigay jiraan baaritaan ayay marow haayaan eeadihii baaritaanka ayaa lagu wareejiyey ayagaana ku shaqa leh ayagaana ka sugaynaa haddii ilaa yidhaahdo marka insha allah waxaan rajaynaynaa dhacdooyinka noocaana ah inay naga yaraadaan ayaan rajaynaynaa askarta goobaha joogtana inay ka fiirsadaan xabadda sida fudud ay ku ridaayaan ayagoon u aabba yeelaynin maxaa yeelay waxaad halkaas u joogtaa oo aad dhaxanta u joogtaa oo dhibkiiiyo qabowga iyo qoraxdaba kugula dhacaysaa inaad qof badbaadiso marka adoo horta inaad naf badbaadiso naf kale ha goynin oo si fududa ku goynin taasna waxaan leenahay inshaa allaahu waxaan kala dardaarmaynaa hay-adaha amniga ama ciidamada goobaha joogo insha allah dib ayaan isugu laaban doonnaa haddii ilaah idhaahdo waxaan rajay doonnaa xal xalkan hadda ka duwan inaan heli doonno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duqa magaalada muqdisho ayuu kaasi ha dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal saaxiib yaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal warar kale ayaa inoo soo socdo balse markan wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya waxay sheegtay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso ama ay damacsan tahay qorshe cusub oo lagu caawinayo dadka barakacyaasha ah ee ku barakacay gudaha dalka wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale isla wasiirada qorsheynta ee maamul goboleedyada jubbaland iyo galmudug ayaa waxa ay sheegeen in la sameynayo qorshe cusub oo lagu caawinayo dadka barakacyaasha ah ku barakacay gudaha dalka taas oo ay qaban qaabinayso xukuumadda soomaaliya wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale waxaad maqleysaan wasiirada kale ee qorsheynta ee dowlad goboleedyada galmudug iyo jubbaland oo arrimahaasi ka hadlaya qaybaha kala duwan ee barnaamijkan loo wacay ee qaybta ka ah oo ay qayb ka socdaan wasaaradaha qaybna ka socdaan hay-adaha caalamiga iyo ngo-yada maamul goboleedyada xildhibaanada iyo senatarada ee maxaan ku dhahaa waa stakeholderska ajandahan weyn ee maanta loo joogo qof kastaba muhiim wuxuu u yahay si loo guulaysto borshana ku leedahay wacyigelintaa ku leedahay fulinta qorshahan weyna aa ku leedahay qof kasta doorkiisa ha qaato si aan u dhinna tiradaas tirada badna ee soomaaliyeed ee noloshooda ciriiri ku jirto si ay fiyuujar fiican u yeeshaan waa ilmaheenna waa walaalaheen waa dad soomaaliyeed waa inaan u naxnaa waa inaan ka naxnaa waa inay noloshooda wax laga beddelaa si arrintaas u dhacda wasaaradda qorshaynta commitmentgeena iyo istaagista qadiyadaha waaweyn ee qorshaynta dalka ka sokow qadiyadahana saasaan ah ayadana ugu taagannahay inaan koordineed gareyno doorkeennana qaadano qaybta fulinta waxaa iskale hay-adaha kala duwan oo koroscotinko hadda aan ka sheekaynaynin qof kastaba doorkiisaan ku caawinaynaa inay gutaan annaga waan koordineed garaynaynaa adinkana shaqada adinkaa gudanaya maamul goboleedyada sidaas maanta waxaan halkan tusaale ka soo qaadanay dhulal waaweyn oon bixinay oon ugu talagalnay ummadda soomaaliyeed ee reer jubbaland ee ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha oon ugu talagalnay si loogu helo guryo iyo hooyo iyo waxbarasho caafimaad ah waxaana halkan ka ballanqaadnay annagoo ah wasaaradaha dowlad goboleedyada inaan si dhow oola shaqayn doono wasaaradda federaalka ee wasaaradda qorshaynta si looga gungaaro aragtida fog ee maxaa la dhahay dalkeennu iyo dadkeenna si ay u gaaraan horumar iyo xal waara loogana baxo si loogu tiirsanaado gacan shisheeya iyo arrimaha gargaarka oo sanad walba soo socda waanay naga go'an tahay qorshahani wuxuu anfici doonaa dhammaan qaxootiga ama barakacayaasha ku barakacay galmudug waxaanu jecel lahay in shanta sano ay soo socota inaanu helno xaldhaba waxaanu jecel lahay in dadkaasi aanu ka shaqayno horumarkooda iyo siday u heli lahaayeen bulshada ay loo qabsan lahaayeen waxyaabaha ugu muhiimsan shirkani nagala soo qayb galeen dhammaan dowladaha daneeyo horumarka soomaaliya annaga ka istayd ahaan waxaanu jecel lahay inaannu buuxinno doorkii qorshaheenna qorshaha istaraatiijiyada u degsan stateka dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale wasiirada qorsheynta dowlad goboleedyada galmudug iyo jubbaland waxay sheegeen in la abaabulayo qorshe cusub oo lagu caawinayo shacabka soomaaliyeed ee barakacyaasha ah ee abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka gudahooda ku barakacay wili waxaad maqleysaan ogaal saaxiibayaal waxaad maqlaysaan ogaale markana wararka duniyada inteeda kale wararka kuwooda ugu waaweyn ayaan aadaynaa koox falastiiniyiin ayaa waxa ay toogteen nin yahuudi ah oo sidoo kale haystay dhalashada mareykanka toogashadaas waxay ka dhacday daanta galbeed waxaana toogashadaasi ka dambeeyey koox falastiiniyiin ah oo weerar ku ekeeyey gawaari ku socdaalayay inta u dhexeysa daanta galbeed iyo sidoo kale magaalada jerusalem ee cariga falastiiniyiinta ninkan ayaa waxaa lagu dilay weerar lagu qaaday gaadiid marayay waddo weyn oo u dhexeysa magaalada jorjiho iyo sidoo kale magaalada jerusalem ee cariga laga haysta falastiiniyiinta ee yuhuudda ay haysato doogashadani waxay dhacday kadib markii israa'iiliyiintu halkaasi ay ku degteen iyadoo si gaadmo ah weerarkaasi u dhacay sidoo kale xadii lasoo dhaafay daanta galbeed waxaa ka dhacay isla weerar falastiiniyiintu ay geysteen waxaa la gooyey baabuur ay lahayeen ciidamo israa'iiliyiin ah kadib markii weerar lagu ekayey qalalaasaha daanta galbeed ayaa toddobaadkan cerkii iskusii shareeray kadib markii dhinacyada israa'iiliyiinta iyo sidoo kale falastiiniyiintu ay tallaabo khasaare dhaliyay ay qaadeen weerarkan cusub waxauu yimid kadib markii laba qof daanta galbeed tuulo u dhow magaalada al-fatah lagu dilay axaddii wixii dhacay waxay ahaayeen wax laga naxo waa wax laga xumaado nin israaiil ah oo dhalasho mareykan haysta ayaa la dilay meel u dhow magaalada jirjoha shaqaalaha caafimaadka ayaa qaaday waxa ay gaarsiiyeen isagoo dhaawaca ah magaalada jerusalem balse markii dambe waa uu geeriyooday oo halkaas ayuu ku nafbaxay ayay tiri hawre ah oo u hadashay maamulka falastiiniyiinta safiirka mareykanka tomi nedas ayaa bartiisa twitter-ka waxauu kusoo qoray tani waa nasiib darro waxaan xaqiijinayaa in muwaadin maraykana lagu dilay daanta galbeed waa mid ka mid a ah weerarada argagixisada ah oo caawa ka dhacay daanta galbeed waan daleecaynayaa ayuu ku yiri hadalkiisa qoraalka ah oo bartiisa twitter-ka uu kusoo qoray ciidamada difaaca ah, yuhuuddu waxay sheegeen in weeraryahanada falastiiniyiintu xilli habeen ah weerarkaasi ay qaadeen ma jirto sheegasho kasoo baxday kooxda xamaas oo daanta galbeed ku sugan iyo kooxaha kaleba laakiin dhaqdhaqaaqa islaamiga ee xamaas ayaa la aaminsan yahay in weerarkan uu ka dambeeyey rabshadaha ayaa yimid kadib markii saraakiil israa'iiliyaan ah iyo falastiiniyiin ah ay ballan qaadeen in la dejinayo xiisadda kadib shir madaxeed ka dhacay magaalada jordan ee cariga dalkaasi jordan ama urdun shirkan waxaa hogaaminayay oo qaban qaabinayay dowladaha masar iyo sidoo kale mareykanka waxayna damacsanaayeen inay dhedhexaadiyaan falastiin iyo sidoo kale maamulka yuhuudda si xal looga gaaro qalalaasaha ka taagan daanta galbeed maalin ka hor ayuuna shirkan soo gabagaboobay waxaana dhinacyada falastiiniyiintu iyo israa'iiliyiintu ay ballan qaadeen in ay nabad kusoo dabaalayaan cariga daanta galbeed laakiin maalin kadib waxaa dhacay weeraro joogtaha labadii bilay ee lasoo dhaafay in ka badan soddon iyo toddoba qof ayaa lagu dilay daanta galbeed oo yahuud iyo sidoo kale falastiiniin ah waxaana daanta galbeed ay noqotay meel joogto u ah dhimashada ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo maalmo ka hor hadlay waxa uu sheegay in qalalaasaha daanta galbeed uu yahay mid aan dhammaad lahayn waxaa loo baahan yahay xal waara in loo helo aagan waxaan u baahannahay inagu inaan damaanad qaadno nabadda daanta galbeed ayuu yiri laakiin falastiiniyiinta uma muuqdaan kuwa laga amaan heli karo falastiiniyiintu waxay ku andacoonayaan in yuhuuddu mar walba weerarkan ay qaadaan iyagoo haysta dhul la ogyahay falastiin inay leedahay waxaana jawaabo deg dega bixiya kooxaha xamaas iyo kooxaha kale ee ku sugan aagga daanta galbeed dhinaca kale waxaa lagu soo waramayaa inay sii korortay tirada dhimashada dad tahriibayaal ah oo ku socdaalayay badda milatariamka kuwaas oo shalay ku dhintay daantaga waa badda ah, milatariamka xilli ay gelayeen dalka talyaaniga boqol qof ayay gaartay tirada dhimashada oo ay sii korortay ugu yaraan lixdan iyo saddex qof oo tahriibayaal ah ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen labaiyo toban caruur ayaa ka mid a ah. dadka la badbaadiyey waxaa ka mid a ah dad soomaali ah oo ku socdaalayay doontaas doon ayaa waxa ay kasoo rakaabatay eh, dalka turkiga axaddii ayay doontan soo rakaabatay waxayna kusii socotay biyaha mediteraneamka waxa ay danayneysay inay ka degato xeebaha dalka talyaaniga kadibna cariga ee eh, yurub in dadkani ay u tallaabaan laakiin waxay quustay xilli ay ku jirtay badweynka mediteraneanka meel u dhow magaalo xeebeed ku taala ee eh, wadanka talyaaniga maraakiibta dalkaas ayaa shiisha waa maraakiibta dalka talyaaniga ayaa sheeda kore ka arkay doonidan oo quusaysa doonidu waxaa la sheegay inay kala go-day oo ay laba cad noqotay waxaana la badbaadiyey in ka badan lixdan qof oo xaaladooda nololeed ay halis ku jirtay dadka la badbaadiyey waxay kasoo kala jeedaan dalalka afghanistan bakistan soomaaliya siiriya ciraaq iyo iiraan meydad hor leh ayaa laga helay xeebta magaalada kalbaariya ee dalka talyaaniga waxaana la xaqiijiyey in siddeetan qof oo la badbaadiyey iminka la geeyey ee xero barakac ah oo ku taala gudaha ama qaxooti oo ku taala gudaha magaalo xeebeedka dalka talyaaniga badda mediteriyamka ayaa toban sano ka badan waxay ahayd waddada ay ku qulqulaan dadka doonaya inay u tallaabaan cariga ee dhulka yurub waxaana ugu badan soomaalida iyo waddamada kale ee afrika iyo wadamada asia iyadoo ay u badan tahay syria afghanistan iyo waddamo kale oo asia ah kuwaas oo wadamadoodu colaado ay ragaadiyeen laakiin madaxweynaha dalkaasi ayaa sanadkii hore dhammaadkiisii waxauu sheegay oo uu ballan qaaday in aanay biyaha ama xeebaha dalkaasi dad tahriibayaala oo dambe aysan kasoo cagadhigan doonin afar murashax ayaa ugu cod sarreeya doorashada madaxweynaha dalka nigeria iyadoo tiradii ugu badnayd wadada ay ka qayb qaadanayaan inay soo doortaan madaxweynaha mustaqbalka afarta sane ee soo aadan hogaamin doona dalka nigeria musharaxiinta lagu kala magacaabo ama musharaxa lagu magacaabo bilora torto berti iyo sidoo kale akitu abubakar iyo roba kowazo ayaa waxay yihiin kuwa ugu sarreeya natiijada xogta la helay ee codbixinta musharaxa lagu magacaabo bola tikebutu ayaa waxa uu haystaa codadka ugu sarreeya isagoo helay codad aad u farabadan musharaxa kale ee lagu magacaabo atikatu abubakar waxa uu ilaa iyo hadda uu helay in ka badan boqol kun oo cod kuwaas oo ah codadka ugu badan ee murashaxiintu ay kala heleen kooxaha korjoogtada ah ee dowladaha caalamka iyo qaramada midoobay ayaa indhaindhaynaya doorashada nigeria in si hufnaan ah iyo si cadaalada ah ay u socoto waxaana la isku dayaa in la hubiyo sanduuqyada lagu codeynayo si kastaba nigeria waxay shacabkoodu ay helayaan ama ay dooran doonaan madaxweynaha hogaamin doona kadib muddo tobanaan sano ah uu soo hogaaminayey madaxweynihii hore ee dalkaasi muxamedu buhaari oo xilka taladu ay ka dhammaatay waxaana madaxweyne moxamedu buhaari tan iyo intii uu joogay madaxtinimada dalka nigeria lagu eedeeyey inuu xakameyn waayey amniga dalka nigeria nigeria waxaa kusoo kordhay tobankii sane u dambeysay iyo shantii sane ee u dambeysaba qalalaase xoogan oo ay abaabulayaan kooxo sheegay inay jihaaddoon yihiin qalalaasaha waxaa sii dheer kooxaha kale ee waxyaabaha maanka duuriya ka ganacsada kuwa burcadda iyo qabaa-ilada isku dhaca waxaana ee dowladda uu hogaamiye madaxweyne maxamudu buhaari lagu eedeeyey in arrimahaasi oo dhan ay waxba ka qaban waasay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka siiriya bashar al asad iyo wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya kadib markii uu booqasho uu ku tegay siiriya waxayna noqonaysaa booqashadii ugu horeysay ee diblomaasi sare dalkaasi uu ku tago muddo toban sano ah tan iyo markii siiriya ay la kulantay xaalad aan wanaagsanayn burbur xoogan siiriya waxaa ku hardamay quwado aada u weyn tan iyo toban iyo afar sano waxaa burburay dhammaanba ee dhaqaalaha dalka siiriya kadib dagaalo xoogan oo wadankaasi uu la kulmay madaxweynaha xilka isku adkeeyey bashar al asad ayaa horaantii toban sano ka hor shacabkiisu ku kaceen waxa ayna ku mudaharaadeen waddooyin caasimada dimashik ay ka mid tahay xilligaas oo ay danaynayeen in xilka uu ka tanaasulo wixii xilligaasi ka dambeeyena qalalaasi ayaa ka bilowday syriya tan iyo xilligii qalalaasahana dowladaha caalamka iyo dowladaha carabeedba oo ugu dhow syriya xiriirka ayay u jareen laakiin waa markii uu horreysay oo la arko madaxweyne ama mas-uul ee wadamada dariska ama carabta ahba inuu gaaro syria bashar al asad ayaa fursad taageer ah wuxuu ka helayaa dalal carbeed iminka markii ugu horreysay tan iyo markii dhulgariir xoogan uu lulay ama uu ruuxay dalalka syriya iyo sidoo kale turkiga waxaa la furay dhammaanba eh, xadka waddankaasi iyadoo la xiray wax ka badan toban sano wasiirka arrimaha dibadda ee masar waxa uu sheegay in ujeedka ugu weyn ee safarkiisu ay tahay inuu la hadlo madaxweynaha dalka ee eh, syria bashar al asad iyo sidii gurmad iyo caawin loogu sameyn lahaa dadka dhulgariirku uu saameeyey waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar uu telefishinka laga leeyahay dalka masar uu u sheegay in safarkiisa uu ku qotomo sida walaalahood siriyaanka ah lagu gurman lahaa masar waxaan ugu deeqaynaa eh, xirmooyin eh, raashin ah iyo sidoo kale caafimaad ah oo aan ku danaynayno in dadka eh, dhulyaalka ah oo guryahoodii ay burbureen inaan ku caawino ururka jaamacadda carabta ayaa hakiyey xubinnimada siiriya sanadku markuu ahaa labadii kun iyo koob tobankii kadib markii xukuumadda dalkaasi ay ku gacan adkaatay in qalalaasaha dalkaasi la joojiyo wadahadalna la galo tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyana jaamacadda carabtu waxay xubinimadii syria matalaadeedii ay ka saartay booskaas welina waxaa maqan xubinnimadii ama kursigii siiriya lagu matali lahaa jaamacadda carabta weli saaxiibyaal ogaal ayaad maqlaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afariyo labaatankii saac ee u dambeeyay la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan iyo deeqa maxamuud maxamed aan ku horeynay dhinacii hadalheynta luulay deeqay hadii aan hadalhaynta dhankeyga soo qabto saacadihii lasoo dhaafay waxaa la hadalhayaa magaalada muqdisho hadii aan ku hormarno habeenkii xalay ahaa isgoyska siinaa ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhacday shaqaaqo dhex martay ciidan uu watay gudoomiyaha degmada yaqshiid iyo ciidankii ku sugnaa isgoyska sinai ayaa waxaa dhex maray dagaal kooban iyadoo halkaasi uu dhaawac kasoo gaaray gudoomiyaha degmada yakshiid sida la sheegay dhaawac gudoomiyaha soo gaaray waxauu ahay dhaawac fudud markii dambena ciidanka amniga ayaa shaqaaqadaasi soo afjaray iyadoo sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir madaale xabsi la geeyay dhammaan ciidankii goobtaasi ku sugnaa ee jigboondigaasi haayay dhanka kale hadalhaynta waa dhankii ciyaaraha deeqa hadii aan eegnana xalay xidiga reer argentina leonel missi ayaa markiisii saddexaad waxa uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaartooyga ugu fiican oo ay bixiso xiriirka kubadda cagta adduunka ugu weyn ee fifa lionel missi ayaana xalay abaalmarintaasi qaaday sidoo kale abaalmarinadii xalay la bixiyey waxaa qayb ka ahaa tababaraha ugu fiican ee sanadka waxaa ku guuleystay tababaraha xulka qaranka argentiin isagoo xalay abaalmarintaasi farta laga saaray kadib markuu sanadkani xulkiisa uu suurageliyey inay ku guuleystaan koobka adduunka waa xulka argentiine sidoo kale deeqaaya golahayaha ugu fiican dunida ayaa xalay la doortay iyadoo abaalmarintaasi farta laga saaray golahayaha xulka qaranka argentiin ee emiliano martines kaas oo sanadkani isna laftirkiisa ku guuleystay koobka adduunka ee sanadkani lagu qabtay dalkaasi qadar hadalhayntii waa waanageyntaa markaana dhanka qormooyinka waayahay luley waa mahadsan tahay qormada ugu horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay waxaa jiray laba curyaan oo fariisan jiray jid ay aroor kasta soo marto gabar xaas ah oo nin boqor ahi uu qabay markasta way toogsadaan iyadu waxbay siisaa marka ay soo agmarto ayuu mid ku yidhaahdaa xaaskii boqorkaay fadligaaga wax igu sii kan kalena waxa uu yidhaahdaa xaaskii boqorkaay fadliga eebbe wax igu sii xaaskii boqorku waxa ay bilowday in ay laba dirham u dirto kan ku tuugsada fadliga eebe kan kale fadligeeda ku baryana waxa ay u diraysay dooro duban balse ay dhexda ka gelisay boqol dirham xaaskii boqorku markii ay toban beri sidaas yeelaysay ayay aroortii dambe la hadashay ninkii fadligeeda ku baryaayay keligiis ayaa meesha fadhiya waxa ay weydiisay sababta uu weli u tuugsanayo maadaama uu taajir noqday markii uu weydiiyey waxa ay ula jeedo ayay ku tiri maalin kasta sow aniga kuu soo dubi jiray dooro aan dhaxda boqol dirham ka soo geliyey tuugsadihii oo yaaban baa yiri doorada aad ii soo dirto waxaan ka iibsan jiray ninkii saaxiibkay ahaa oo aan labadiisa dirham ka siisan jiray dulucda sheekadan ayaa waxa ay tahay cid aan alla ahayn baryadeeda laguma faa'iido alla ma qadiyo cid kasta oo fadligiisa wax ku weydiisato qormadan ayaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala yunis baari dambaysa dhankeyga haddii aan soo qabta deeqaay waxaa ciwaan looga dhigay shan qofood noloshaada ka ilaalay inta aad dunida saaran tahay kow kow dadka aan marnaba ixtiraamka ku hayn labo dadka mar walba xumaanta ka hadla sidoo kale noloshaada ka fogay dadka mar walba doonaya inay kuu taliyaan ama ay ku xukumaan noloshaada ka fogay dadka mar walba doonaya ama ka hadla xumaanta dadka kale oo qura ugu dambeyntiina qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey noloshaada ka fogay dadka mar walba doonaya amaba jecel inay ku xaqiraan oo wax kastoo aad sameydo wanaag ah aysan u muuqan guud ahaana qormadaasi ayaa u dambeysay xubin luuli deeqa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo waayaha dhegeystayaal luul iyo deeqo ay mahadsan yihiin xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ayay nala socodsiinayeen markana qeybaha kale ee barnaamijka ogaal ayaan dib ugu noqoneynaa waxaan aadaynaa wararka dunida inteeda kale ee turkiga haddaan ku bilaabno dhimashadii dhaawac horleh ayaa ka dhashay dhulgariir leh oo ku dhuftay dalka turkiga hal qof ayaa la xaqiijiyay inuu geeriyooday halka boqol iyo toban kalena ay dhaawacmeen dhulgariir ka dhacay gobolka matalaya ee dalka ee turkiga barigiisa halkaas oo ah meeshii ama halkii laba toddobaad ka hor dhulgariirka xoogan ku dhuftay syriya iyo sidoo kale turkigaba dhulgariirka ku dhuftay toddobaadyo ka hor waxaa ku dhintay konton kun oo qof dhulgariirka cabirkiisu ahaa shan darajo ayaa waxa uu ruxay qeybo badan oo kamid a ah gudaha dalkaasi ee turkiga sida wararku ay sheegayaan qoraal kasoo baxay madaxda hay-adda ee arrimaha cilmi baarista dhulku waxa ay sheegeen in saacado dhulka uu ruxmayay laakiin ma aha dhul gariir sidaasi u ballaaran oo waa uu joogsaday dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa waxa uu sheegay in eh, suurtagalnimada dhulgariirka eh, ka dhacaya halkaasi ay sii kordhi karaan iyadoo cabsi laga qabo in masar ina dhulgariir uu ku dhufto iyadoo eh, dadka qobarada ahu ay ku sawramayaan suurtagalnimada dhulgariir hor leh oo ku dhufan kara dalalka masar turkiga iiraan iyo ciraaq wadamadaas waxaa la sheegayaa in todobaadyada soo aadan suurtagal ay tahay saadaashu in dhulgariiryo xoogan ay ku dhufan karaan mar kale dhinaca kalena ee haddaanu aadno afghanistan afghanistanta dalka taalibaan waxay sheegtay in ciidamadooda ammaanku ay dileen laba taliya oo muhiim u ahaa kooxda daacish kadib weerar ay habeen hore ay ku qaadeen goob ay ku dhuumaalisanayeen kooxdan ee meel ka mid ah magaalada caasimadu ah dalkaasi ee kaabul shaacinta ayaa waxay timid eh, saacado ka hor inta uusan eh, mareykanku warbixin uusan ku sheegin in ilaa iyo saddex boqol kun oo dagaalyano isis ah oo ka howlgelayay koonfurta aasiya ee eh, la khaarijiyey bilihii lasoo dhaafay afhayeenka ururka taalibaan ee waa taalibaanta afghanistan ee ninka lagu magacaabo zabihullah mujaahid ayaa warar soo saaray waxaa ku sheegay in madaxda sirdoonka iyo howlgallada daacish ee afghanistan ka dagaalama la dilay iyadoo hogaamiyaashaasi la khaarijiyey kadib howlgal ay sameeyeen daalibaanta afghanistan ayuu ku yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay afhayeenka kooxda daalibaanta ka dagaalanta dalka afghanistan warjoogaha la dilay waxa ay ku sheegeen magaciisa qaari fatxi oo daacish ah oo lagu sheegay in lagu dilay magaalada kaabuul kooxdu sidoo kale waxay sheegtay in isla nin kale la dilay laakiin magaciisa lama carabaabin eh, mujaahid waxa uu sheegay in eh, sidoo kale howlgalo ballaaran ay jiraan oo weli lagu baacsanayo kooxda isis sida uu sheegay daalibaan ayaa si joogta ah waxay u wadaa howlgalo ka dhana ah dagaalamayaasha isis tan iyo markii ay dib uga soo laabteen maamulka kaabul bishii agosto sanadku markuu ahaa labadii kun iyo koob markaas oo ciidamada shisheeye ee mareykanka u badnaa ay faaruujiyeen dalkaasi afghanistan dhinaca kalena herocopter ay leedahay qaramada midoobay ayaa waxaa la sheegay in duqeeyeen ama ay duqeyn ay kala kulantay xilli ay maraysay bariga eh, dalka ee eh, dowladda dimuqraadiga ah ee congo lama oga ilaa hadda kooxaha diyaaradaasi rasaaseeyey laakiin waxaa si dirqi dirqiya ah ku badbaaday dhamaan dadkii saarnaa diyaaraddaasi oo goor dambe baxsaday diyaaradda ayaa dhulka ku soo dhacday diyaaradan oo helicopter ah ayaa waxa ay kasoo rakaabatay magaalo ka tirsan ee dalkaasi koongada dimuqraadiga ee lagu magacaabo gomo waxayna kusii jeeday waqooyiga dalkaasi magaalo lagu magacaabo kevu toban daqiiqo intii hawada ku jirtay ayay la kulantay israsaaseyn xoogan oo diyaaraddu waxaa la arkayay qeybteeda dambe oo ruxmatay dadkii saarnaa diyaaraddaas ayaa isku dayay inay isbadbaadiyaan iyagoo ee la baxay qalabka loo yaqaano baalshood ama walxaha isku badbaadiyaan ciidamada tababaran xilliga ay la kulmaan dhacdooyinka halista ah duulimaadyada dalkaas ama aagaasi gobolkaas ayaa la hakiyey iyagoo laga baqdin qabo in ay kooxaha fallaagada ahi ay weeraraan diyaaradaha ay leeyihiin hay-adaha gaarka ah sida qaramada midoobay iyo diyaaradaha kale ee gargaarka wada gabankada dimuqraadiga waxaa ka dagaalama fallaagooyin dhowr ah oo weeraro geysta ciidamada nabad ilaalin ayaana ku sugan kuwaasoo isku daya inay xakameeyaan kooxaha qalalaasaha ka wada koongada dimuqraadiga dagaalka ka socda bariga kongo ayaa waxa uu socdaa tobanaan sano iyadoo in ka badan boqol iyo labaatan xubnood oo dagaalame oo awood leh lagu dilay toddobaadyadii lasoo dhaafay halkaasi m saddex labaatan ayaa xaaladda horisay tan iyo laba kun koob labaatan waxayna noqotay m saddex iyo labaatan fallaago xoogeysatay waana fallaago ee eh, qowmiyadda tuutsiga ka farcantay oo ku dhaaratay in gobolkeeda ay goosan doonto waxaana tan iyo xilligii labadi kun ay ahayd mid sii karaar qaadanaysay laakiin labadi kun ayaa la arkay awoodda fallaagada m saddex oo ka dhigan in la aas-aasay maaj saddex iyo labaatankeedii ee toban sano ka hor xilligaas oo dagaalka ay ka bilowday bariga iyo koonfurta dalka koongada dimuqraadiga ah welina waxaa loo taag tabar la-yahay kooxdan fallaagada ah oo dagaalka ka wada aagaasi dalal dhowr ah oo ay ka mid tahay koongada dimuqraadiga ah ciidamada ruushka ayaa culays xoogan waxay saareen duulaanka ay ku qaadeen bariga dalka ukraine saacadii lasoo dhaafay xilli ay isku dayaan inay hareereeyaan magaalada yar ee macdanta laga qodo ee layidhaahdo bakhtum kaas oo ah goobta uu ka dhacay dagaalkii u adkaa oo ay ku dagaalamaan dhinacyada ukraine iyo sidoo kale rushiya waxaa isa sii tarayaa xoogeysiga ah in ay damacsan tahay ruushku ama oo dowladda ruushku ay damaceedu uu yahay in magaaladaasi ay qabsato waxaana saacadi lasoo dhaafay la arkayay ciidamada raashiyaanka oo hareereeyay magaaladaas laakiin yukrainiyiinta ayaa isdaafacayay weli waxayna isku dayaan in ay la tacaalaan weerarka ee lagu soo qaadayo ama ay ku ekeysay dowladda ruushku labada dhinac ayaa weli is horfadhiya waxaana madaxweynaha dalka ruushka aaniraadi madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski goor uu hadlay uu sheegay in awood kasto ruushka uu leeyahay uu magaaladan uu keenay laakiin waxauu sheegay in ciidamada ukrain ay iscaabinayaan oo ay sameynayaan isdifaacid xooggan ma dhici karto in magaaladan nala qabsado awood ayaan u leenahay in aan wuxuushtan soo weerartay aan iska difaacno ayuu hadalkiisa ku adkeeyay madaxweyne valadimir zelenski jeer hore oo uu la hadlay warbaahinta dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha britain ee haweeneyda lagu magacaabo rashi sanka ayaa waxaa heshiis la gashay midooda yurub waxayna shaacisay ka ganacsiga heshiis waa heshiiskan inuu yahay arrimaha ganacsiga ku saabsan iyo walxa kale oo midooda yurub iyo ay gelayaan dowladda britain britain horaantii sanadadii hore ayay ka baxday midooda yurub waxaana tan iyo xilligaasi jiray wadahadallo dhowr ah oo socday iyagoo wadahadal uu u furmay hadda midowda yurub iyo sidoo kale boqortooyada eh, britain waxa uu isla markiiba lagu guuleystay in eh, isu soo dhawaashaha iyo ganacsiga labada dhinac ay ka wada hadlaan iminka heshiiska waxa uu calaamad u yahay ayaa la yiri istraatiijiyadda khatarta sare leh oo ay damacsan yihiin dhinacyada labadan eh, waa dhinacyada dowladda britain iyo sidoo kale midowda yurub kuwaas oo ay ku danaynayaan inay ku horumariyaan arrimaha ganacsiga heshiisku waxa uu lagu doonayaa in lagu xaliyo xiisadaha ka dhashay habmaamuuska waqooyiga Ireland heshiis adag oo ah dejinta xeerarka ganacsiga gobolka Ingiriiska iyo xukunka ee London ayaa lagu yiri Ireland oo ah qayb boqortooyada hoos Britain ayaa sidoo kale ka mid ah wadahadalada ee la doonayo in midowda Yurub iyo sidoo kale Britain ay si waafi ah ay kaga wada hadlaan inkastoo aan la soo saarin qodobadaas sida rasmiga loo taxliiliyay haddana wadahadal ayaa socda kaasi oo lagu dhiraandhirinayo sidii midooda yurub iyo sidoo kale boqortooyada britain ay wadahadal toos ah u furi lahaayeen iyagoo aanay jirin wax war saxaafadeed ah oo ay wadahadalkooda ay ka soo saareen saaxiib yaal weli ogaal ayaad dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan soomaali suudaneys hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qallin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono daweyntaada oo sax ah koonkan aadmiga koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo canaha konfila sidaana ilmuhu uga warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadaha kalemaanay wasiirka waxbarashada faarax sheekh cabduqaadir wuxuu yidhi baaqeen waa barashada dadweyna in la baahiyaayo la ballaariyaaye in la baahiyaayo la ballaariyaaye wargaa cabdilow raysul wasaare xamse cabdi aaro asna itixaanka furay wuxuu yidhi waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waar kalamaanay war ma haysiine saddex iyo toban kun macallin baa isdiiwaan geliyey baa la siddeed kun baa ku soo baxay baa layidhi intixaankii hordhac ahaa siddeeddii kun baa maanta intixaan u fadhido saddex kun baa laga xulayaa waana tii la yidhi macallinku waa ah. maskaxdii dunido malaasan mowjadaheeda kala mirtay macanaysay maankii qarsoona waaqlo waliba ku tabtay murtida dhuuh aqoontiisa baro lagama maarmee war waxaa la yidhi ruuxii wax bartaa tacliinku ugu baaqoo jahli kaa badbaadiya wasiirka waxbarashada faarax cabduqaadirna wuxuu ka mid ahaa markii dalku burburay oo waxbarashadii baaba'day dadkii u istaagay dib soo noolaynteeda maanta meeshay maraysaana waa meel lagu farxo saddex kunoo macalin inay dowladdu shaqo siinayso itixaan lagu kala reebayon lagu qaybinayn waramadheero walinton mooshiidii faaraa wasiirka nagadi aryaadhaha beriga imtixaanka siyeeda kuna macallina u fadhiisata waxaa ka mid ahaa la yidhi hooyo umula iyo odageeri mugga anugu faarax iyo wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsahayaa lacalla lamadaas macallin hadday imtixaanka ku baasi waayaan binfadlakum musuq maasuq naxariisa in loo sameeyo aga oo cabdulow haddamba musuq maasuq baad codsanayood naxariis ka dhigaysaa war musuq maasuq wuxuu reeban yaho xaaraan yahay marka qof qof muwaadina xaqiisa lagu duudsiinayo marka hooyo ayagoo umula istixaan u fadhiisatay iyo odageeda in shaqa la siiyo loo isxaanfalaa waa bannaanta war kalamaaney galay waxbarashada qosayaan idin hayaa iga dhegaysta war cabdikuusow tartan suugaaneeda la qabanayaa alla lahaaye maa kaas uga qaybgeshid warandius fagaarahan liseene lanjasuurweyfade waramu qoob ka qaadaa wareeraas caanodgaba waa yaqaanin laakiin dagaalay ku jiraan maasaa isoo saarane marahalla isaaramiyow cabdikuusiiri wargabayga haga dhex gelinine waxaa la yidhi hoyaalayey hoyaalayey hoya arday dhiganaysay maadada qaanuunka ayay waxbarashadii u soo dhammaatay waxaa la gaaray xilligii ay qalinjabin lahaayeen keliya laba bilood ayaa uga harsanayd inay qareenno noqdaan oo ka shaqo bilaabaan maxkamadaha dowladda xiisaddii ugu dambaysay waxbarashadooda ayaa waxaa u soo galay macallin b h ka haysta cilmiga qaanuunka macallinka aad ayuu u caraysnaa wuxuu bilaabay inuu ardayda ku qayb mayliyo qaar ka mid ahna canaanto dabadeed arday ka mid ah ardaydii fasalka ku jirtay ayuu ku amray inuu fasalka ka baxo ardaygiina isagoo yaaban ayuu fasalkii isaga baxay macallinkii dersigii ayuu guda galay markii uu cashirkii dhammeeyey ayuu ardaydii waxaa uu sheegay inay dhammaantood dhaceen oo ay qasab tahay inay dib u soo bilaabaan waxbarashada qusaysa qaanuunka maamulkii jaamacadda iyaguna yaaban ayaa macallinkii u wacay waxayna dhaheen hmm. ustaadowsay wax ka ka kadibna wuxuu ku jawaabay waxay arkayeen in arday aan waxba galabsan aan bannaanka uga saaray fasalka way ogaayeen in waxa aan samaynayay ay qalad iyo dulmi ahaayeen haddana iyagoo og ayay ka aamuseen ardayga aan bannaanka u bixiyeyna isaguna ima weydin sababta aan fasalka uga saaray sidaas daraaddeed buu yidhi ardaydani uma qalmaan in la siiyo shahaado qaanuun oo ay maxkamadaha dalkeenna ka shaqeeyaan hayehee cabdikuusow gabadii aad berigoodha noo tiri mahaas mau nooga egyahay abdulow lankamayn dhaliil gabaa hortuba dooleyhaay war madayow gabay doolli maahane eh. waa xigmad cabdikuusna xigmadow sheegay war xigmadda cabdikuus aan kusoo xasustay ra'iisul wasaarihii hore maleysiya maxaatiir maxamed ma tartanka macallimiintau ka soo qayb galay may kan gabayadoo ka qaybgali doonaa war ayaya riyootaya iyadoo qar weysa waxay tidhi eh. dalka in mustaqbal ifaaya uu leeyahay waxaan ku gartay eh. tartan suugaaneed iyo tartan macallimiin loo qabanayo ayaa hal mar la wada bilaabay war hanaga dhexgelinina warkee waxaa la yidhi war hanaga dhexgelin maynad c b bdu usub ah garoobay ku weelasa war waxaad weelaynaysa kuguma haysteen raisul wasaarihii hore malesiya maxatiir maxamed intuusan raisul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada noqon ayuu afartii ka qayb gala xaflad ardayay ku qalin jabinaysay intii xafladdu socotana mahatiir wuxuu soo jeediyey in macallimiinta la tartansiiyo macallimiintiina wuxuu u qaybiyey buufinno mid kastana waxaa layidhi inta buufisid lugtaada ku xidho markay macallimiintii arrintii wada sameeyeenna barxad weynaa laysla tegey kadibna wuxuu soo jeediyey haddana macallinkii ilaashada hal daqiiqa daqiiqo buufinkiisoo aysan ka banjarin abaalmarin buu leeyahay daqiiqadii tartanku markay bilaabatana macallimiintii waa isweerareen iyadoo mid kastaaba midka kale inuu ka banjariyo buufinka rabo inta badan macallimiintii buufinadoodii waa la dilaaciyey daqiiqadiina waxay dhammaatay iyadoo in yari buufinno haysato nabad qaba kadibna isagoo yaaban maxatiir maxamed wuxuu yidhi qofna kama dalban umana dirin qofka kale buufintiisa inuu dilaaciyo haddaad iska joogi lahaydeen oo qof kastaaba haysan lahaa buufintiisiyo nabad qabta kulligiin abaalmarin baad heli lahaydeen laakiin fakar qalad iska dhaadhiciseenoo qof kastaa wuxuu ku fakaray ah. inuu ka kala guuldarraysto si asagu u guulaysto laakiin macallimiinta dhani waa wada guulaysan kareen wax khatarihina ma jirin ummad kastana waxaa laga rabaa ah. inay ka fakaraan si ay u wada guulaystaan wakhtigii ay ku bixin lahaayeen inay ishagardaameeyaanna ah. ay horumarkooda iyo inay wada guulaystaan ku bixiyaan aryaadhaha guul garashaa ka horrayse aniga horta lama guulooda ii muuqata haddii hagardaamo leeska dhaafo midu waa dagaalka shabaab lagu qaaday midna waa waxbarashadiyo haddaan maraysa saddex kunoo macallin in dawladdu shaqaalayso muga lamada cadow ee dalka ugu darana waa jahli iyo qawaariij in la cirib tirana waa muhiime qalbigiinna qayru sheega war cabdullah waxaan maqli jiray saddex cadow ayaa jiray dadka soo dibi jiray oo cidhiidhi gelin jiray markaa laba unbaa soo hadhay baana leedihiinoo mid miyaa laga takhallusay warwaaqlow jahle iyo khawaariij baa lagu sheegay eh. mugosashadii baa saddex uga dhigat naw gow oo oh, yaa deen igu leh war kalemaanay war ma haysiine ah. madaxweyne farmaajo hadda ka hor waxuu dhowr mar sheegay ah. lixdan iyo shan arday inay waxbartay dowladda uu madaxweynaha ka yahay ah. marka horumarka waxbarashadu ma xusba warawowood lagub war ma haysaane ra'iisul wasaare xamsan wuxuu yidhi goobaha waxbarashada waa in degdeg dadka deggan u banneeyaan ciddii loogu yimaadana ayaday u taallaa sababtoo ah dalku waxbarashuu u jahaystay markay daragtii am ka mid yahay godkoda biyo ugu soo galeen may ardayda ka mid noqdaan warwaaqlo ardada ku dambayse dagaalka joojhor waar adeer ha nugu buuqin ordo meeshaad ka tibeed waaqlo usugmeelikukoytaan annaga teena war ibraahim cusmaan wuxuu yidhi sifi af soomaaliga wuxuu ku yahay wax qabad marka wax badanaa sifigiinna keena laydi yidhiye af soomaali u barta war kalamaanay waxbarashada adduunka meeshay maraysa lama socotiine xarunta dhaqanka iyo suugaanta abwaan faarax shuuriye waxay qabatay barnaamijka aqoon iyo ogaal oo lagu marti qaaday brofesor cali jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga jaamacadaha maraykanka waana qabiir b h ku haysta dadkana wax ka bara suugaanta afrika yurub maraykanka aasiya iyo tan caalamka islaamka oo tartan suugaaneedka la qabanayo miyuu garsoore ka yah war maraykanka barohayalagaari warwarka halawaalanine kulanka ay xarunta qabatay waxa uu ahaa wada sheekaysi brofesor cali jimcaale lala yeeshay waxauna kaga sheekaynayey xog ogaalnimadiisa muhiimadda ay waxbarashadu leedahay iyo suugaanta barashada cilmigu waa awood lagu badbaadaa miyuu yidhi gorosho gaal irmaamu gorosho darona gurdhung waa eray warmadeeyow ciddii gaal maalaysay u taallaahe bashiir maxamed xirsi inuu qurbajoog yahay yaamug markaad ku dhega hadlayso waa barootalyambe waar kalamaanay war mahaysiine anigiiyo saaxiibka isma hayno maanta sababtoo ah aar cadday uu sii marayaa sidaanu maqalay aniguna gooja caddaan joogaa lowya caddan ayaa jooga war waxara caddana maxaa idinka jira war ceelcadda ma imaan karaan warta inta kaleba ha joogtee gooja cadda ninka jooga warkiisu waa war saritarxfacadda uma tali ninkaas kamana amar qaato maa kobtiyohun sulkaanka surideen maa ah. beentiya u bisigadimakooy koran war xildhibaan shaar wuxuu yidhi ah. gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ah. khiyaamo qaran buu sameeyey waana in xilkiiyo maamuuskaba laga xayuubiyaa dhibaatada laascaanood ka socotana isagaa sabab u ah buu yidhi wasiirka warfaafinta saleebaan cali koorane wuxuu yidhi gudoomiyaha golaha wakiiladu waa qarandimis toosa marka waxaan la yaabanahay miyay dhammaatay kala dambayntii waxaa ka dhaca nooma sheegtide maxaad ah. hargeysa iyo laascaanood ugu meeraysataa waraari caddeeyaa laysla gaarayaa la yidhi ah. dadka degaahu dhinacay xigaan warkalmaanay waxaan dhihi lahaa ah. gobolka sool somalilan buntlan soomaali weyn shabaab uma qaybsamee talaha loo laabto aryaadhaha aniguna muqdisho waxaan dhihi lahay dawlad shabaab iyo alweero islama joogi karaan talaha loo laab wargooyin anugu jigjiga waxaan odhan lahaa oromo tigree soomaali ogaadeniya ma wada ahaan kartee talaha loo laabto waan anigu jabuuti waxaan odhan lahaa dimuqraadi baanu nahay hal xisbi baa iska haysanaya ma wada socon kartee talaha loo laabto waranu buntland waxaan odhan lahaa waa go'sannay iyo hooyadii federaalkaan nahay isma qabatee talaha loo laabto aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how adoo qaaraan ahay qaabil uqaylaadhaami maaquurxoon adoo qaaraan ahay qaabil eh? uqaylaadhaami maa quurxon war kalemaanay war mahaysiine eh? soomaalidu intay isku mashquulsaneed eh? badooda waxaa laga dhigtaa layidhi qashanqub khayraad wixii ku jirana waa la xaalufiyaa la yidhi hadde hadda xeebta degmada cadale waxaa lagu arkaa la yidhi fuustooyin waaweyn oo wax ku jira aan la oqoon waxaana laga baqayaa haraaga sunta warshadaha inay tahay hadday fukadaanna inay dhibaato geystaanaa laga baqayaa marka soomaaliyay sidaanu tala maahane ah. talaha loo laabto mahaysaane eh? doolow dagaal ka dhacay taliya eleboodhka lagu dilay dad kaloo badanna waa ku dhinteen waxaana la yidhi dhibaatadu waxay ka dhalatay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo saraakiil horay loo dilay dad loo qabtay kiiskooda daba joogtay ayaa qaar xamar u soo wareejinaysay kadibna dad beel ahaan u abaabulan baa weerar ku soo qaaday eleboorka hede sidaasba dagaalku ku dhacay baa la leeyahay hayaay waa ma jubbaland baa soo faragelisay war kalemaanay war mahaysaane eh? bahda saxaafaddu waxay xaflad soo dhoweynaa u sameeyeen mustashwariye abukaate haddana ah eh. dhowraha guud ee qaranka eh. abukaate axmed ciise guutaale abukaate axmed ciise guutaale eh. waa iska wareejiyey maamulkii warbaahinta mustaqbal marka saxaafada soo saxafi saxafigwaaba uu ka baxay maxay ka rabaan war hantidooda in la baaro xisaabu xilmalo ay ku soo baxdo inay ka baqayaan sooma dhici karto oo iska maslaxaynayaan war waad falan tahay hantidhowrka guud waxaa laga rabaa inuu baaraa waa hantida ummadda hantida gaarka ahina waa ka madax bannaan tahay saxaafadduna saaxiibtinimadii wacdigeedii iyo wada shaqayntii horey xafladda ugu sameeyeen war saxaafadna maynaaamini wala ku sheegaana waan in sheegayaana war madeeyow waa ognaha xusni inuu baydhabo idaacad ka furtay warkuu sheekeeye kaa sheekeeye ha la sheekaysan war ma hargeysaa wax lagaaga soo sheegay beertii xurriyadday baraa caafimaadiyo guri laysku bantaay baxsanay hargeysaay ka gudoomay baaqi muqdisho muqdishon kala hadashay baa tidhi masasiyahalaqbaa idhex miranayay tidhi waayahay dhegaystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaad la socodsiinayay waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaadi saq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaanad ku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo maalinaan gaargoorkiya cawska dab weliba bisiyaan ka bad dhaxu guunyada sidee gasinka calinaan gaargoorkiya cawska dab weliba bisiyaan ka bad warkan goonya ha jimico adoon gaarabkayga joogo hubtayu maxay ii saqdimarkan goonya ha jimico adoon gaarabkayga joogo hubtayu maxay ii saqdi ileen samirkama gabuudid haddaanadka geeriyoone ileen samirkama gabuudid haddaan geeriyoonin gugeennu kaasamaadii arooslaynoo gayraamigugeennu kaasamaadii gaxdii nafsiyaynu maalmi maxaan gooni joog ahaaday gamaasara u baashay gargar weydiistaebe casagay ogolyaya maxaan gooni joog ahaaday gandoti maxaan ku ooyay ilmadii aan gabax ka siiyey maxay gondaahaga adu tilmaanta weeye dhibtiisoo gabagabowda gadaadu tilmaanta weeye dhibtiisoo gabagabowda gugeenni wakaas samaade ee aroos laynoo gangaamay gaxdi nafsi aynu maaley jecay anoo guuriya habaynimu kantaalulay cabbaystii dhaxaalku gooba jeexay anoo guuriya habaynimu kantaalulay cabbaystii dhaxan gorigiiyo siika iyo galowgiyo ciyow dhammaan gebigooduuga angaarku laacawii dhaxan dhaxangorigiiyosi iyo galowgiiyo ciyow dhammaan gebigooduga dangaarkulaacawgi gartaydaan aanu sheegan hanuun gaar darraysanaadmiga maxaa godobliya xambaarshii sidaan aanu sheegan anuun gaar darraysan maxaa gudubliya xambaarshii ileen samirka ma gaboodid haddaanadka geeriyoonid ileen samirka ma gaboodid haddaanadka aroos laynoo gangaamiye samaadiye gaxdii nafsiyaynu maalmihi soo gabagabowda gadaadu tilmaantay weeye dhibtii soo gabagabowda kugeeniwa kaa samaade aroos laynoo gangaabay gugeeniwa kaa nabsi aynu maalay kasamadi aroslinu gurami gugan kasamade gaxri nafsi aynu malay